daruureeyey walam tumdir welina muu in marka lam tumdir tumdir waa ficilkaa mudaarica lagu jasmiyey lamta itniin lam yaxdur ma imanin caliyun cali albaarixata xalay muu iman yaxdur waa ficil mudaaricoo lagu jismiye lam talaata laa tatacawad dhaqan ha ka dhiganin ha caadaysanin kahrata almisaaxi kaftanka faraha badan tatacawad waa ficil mudaaric oo lagu jismiyey laa naahi annaahiya arbaca laa tashrab waa anta tacibun ha cabin biyaha ama wax la mida adigoo daalan ilaa aada nasato markaa tashrab waa ficil eh, muxuu ahaa mudaaric oo waxaa lagu jismiye laa annaahiya hamsa alcusfuuru shimbirku lam yuqarid mucin mucin markaa yuqarid waxa weye ficil mudaaric majzuum bilam lam baa lagu reebay sita in taqrub min annaari haddaad dabka u dhowaato tashcur waxaad dareemi doontaa bixaraaratihaa dabka kuleelkiisa markaa taqrub waa ficil mudaaric oo lagu jismiyey in tashcurna waa ficil mudaaric oo lagu jasmiyey isaguna in oo jawaabtii ah sabca in tutlif shay-an haddaad wax disho haddaad wax baabi'iso likayrika wax dad aan adiga ahayn uu leeyahay cid kale waxay leedahay hanti dad kale haddaad baabi'iso tadfaca hamanahu lacagtiisaaad bixin haddii hanti dad leeyihiin aada baabi'iso marka tutlif waa ficil mudaaric majzuum biin baa lagu jimciyey yaa lagu jasmiyey waana ficlu shardigii tadfacna waa majzuum biin waana waana jawaabu shardigii tamaaniya in tadrib qidan haddii aada garaacdo curi ama bisad yakhmishka way ku xaganaysaa marka tadrib waa ficil mudaaric majzuum bin waana ficlu shardi yakhmishkana waxa weeyaan waa ficil mudaaric majzuum bin waana jawaabu shardigii tisca laa tablac ha liqin طacaaman cunto qabla an tujiida intaanad wanaajinin wanaajinin madqahu calalintiisa cunto aanad si fiican u calalin halliqin oo waan marka hore aada calalisaa markaa tablac waa ficil mudaarac majzuun bilah annaahiya eh, oo ficilkaasaa ku jira mashaytu kaiiran in faran badan baan socday walam atcab manaan daalin atcab waa ficil mudaarac majzuun bilam adkhil waxaad gelisaa lam xarafka la yidhaahda jaasimkaa ah, cala alafcaali ficilada geli amudaaricati ah ee afcaasha mudaarica allatii taasoo ku jirta filjumali jumlooyinka alaatiyati soo socota washku aakhira kulli ficlin ficil walba xaggiisa damar xarakee waaxid yuhmiru lbustaanu wuxuu uu yeelanayaa wuu midheeyey bustaanku midhuu bixiyey lam yuhmir lbustaanu bay noqonaysaa haddaad lamta geliso weli midha muu bixinin muu midhaysanin bustaanku itniin yaxduru muxamedun maca akhiihi wuu yimid maxamed oo la socdo walaalkii marka lam yaxdur muxamedun maca akhiihi unbay noqonaysaa haddii lamta la geliyo talaata udayicu waxaan ku lumiyaa waqtan waqti baan ku lumiyaa fi lacibi ciyaarta lam udayic kumaan luminin bay noqonaysaa waqtan fi lacib waktina kumaan lumin oo kumaan khasaarinin ciyaarta arbaca alqidaaru tareenku yataakharu wuxuu ka habsaamayaa can mawcidihi waktigii ballankiisu ahaa uu tegi lahaa wuu ka habsaamayaa ama waktigu imanayey uu ka habs dib uga dhacayo waxaa la odhanaya hadii lam la geliyo alqidaaru lam yataأkhar can mawcidihi waktigiisi kamuu dib dhicin hamsa atacalamu asibaaxata waxaan baranayaa dabaasha waxaad odhan kartaa lam atacalam ma aan baranin asibaaxata dabaasha sita alfallaaxu qofka beerwalaha ahi ninka beerwalaha yaxlubu wuxuu lisayaa baqaratahu saciisii alfallaaxu lam yaxlub baqaratahu saciisii muu lisin b dac waxaad dhigtaa laa laa ku dar annaahiyata laada waxdiida qabla kulli ficlin ficil kasta oo mudaaricin mudaarica ka horreysay oo ku jira fi ljumali alaatiyati jumlooyinka soo socda washkul aakhirahu xaggiisa damana xarakee saa u muuqata caraabtu waaxid tulawihu yadayka bilmidaad waxaad ku wisakhaynaysaa gacmahaaga khad baad ku wisakhaynaysaa lam tulawih ayay noqonaysaa markaa kumaad wisakhaynin yadayka gacmahaaga labadooda gacmood bilmidaadi khadkii maad marinin yani kuma madoobin maad marmarinin gacmaha maad marmarinin itniin tadribu waxaad garaacaysaa man huwa asqaru minka qof kaa yar baad dilaysaa oad garaacaysaa haddii la yidhaha lam ha lagu dara lam tadrib maad garaacin man huwa asqaru minka qof kaa yar maad garaacin talaata tashrabu bacda aljariyi waxaad cabbaysaa orodka kadib waxaa lo odhanaya hadii lam lagu dara lam tashrab maad cabbin bacda aljaryi orodkii dabadii intaad oroday kadib arbacatu tlifu waxaad baabi'inaysaa ahaatha almanzili saabaankii iyo alaabtii guriga alaabta guriga taal ama kuwa la goglado ama kuwa wax lagu cuno ama kuwa lagu fadhiisto waxaasoo kale ama kuwa lagu seexdoo kale marka waxaa la odhanayaa haddii lam la geliyo lam tutlif maad baabi'inin ahaatha almanzili alaabkii alaabtii iyo agabkii guriga khamsa taahudu maa laysa laka waxaad qaadanaysaa waxaanad lahayn baad qaadanaysaa haddii lam lagu darxanoosa lam taakhud maa laysa lak waxaan lahayn maad qaadanin sita talbasu almalaabisa waxaad xidhanaysaa maryaha adayiqata cadhiriga ah ee kugu dhegsan haddii lam lagli waxay noqonaysaa lam talbas maad xidhanin almalaabisa dayiqa adayiqata ee maryaha cadhiiriga ah maad gashan ee kugu dhegsan talaata waa tamriinka saddexaad ee baabkani leeyahay akmil waxa aad buuxisaa aljumala alaatiyata jumlooyinka soo socda waxaad ku buuxisaa bificlin biwadci ficlin aad ficil ku darto mudaaricin meel ficil mudaaric aad dhigaysa aad ku qoraysaa fii kulli makaanin khaalin meel kasta oo maran meelo maran baa jira markaa jumladu ma dhammaystirno jumlooyinku halka bannaan ficil mudaarica ku buuxi dabeedna way kuu buuxsamaysaa waana dhammaystirnaanaysaa washkul aakhiraw xaggiisa damar xarakee ficilka aad meesha ku buuxinayso waxaa weeye waaxid in tuhmil fii camalika haddii aada dayacdo shaqadaada markaa maxaa la odhanayaa xagga dambe tandam waad murugoon doontaa markaa ficilkaasi labadan ficil intaa jesminaysa itniin in tastaxima haddaad ku maydhato bilmaa ilbaaridi biyaha qabow tanshad waad firfircoonanaysa waa lagu buuxinaya agga dambe tanshad waad firfircoonanaysa talaata intan dam baa halkaa ku qoran markaa intan dam waxay noqonaysaa inta takaasal haddaad wahasato ood waxqabadka ka wahasato ood waxbarashada ka wahasato tan dam waad murugoon doontaa marka dambe arbaca in tanil aljaa'izata waxaad heli doontaa abaalmarin intaa maxaa ku xiga inta tafawaq haddii aad sarrayso dadka wax kula baranaya aad ka sarrayso ama aad xagga shaqada ama waxay doontaa noqotee dadka aada waxooda ku wada jirtaan waxbarashada oo kale tanil waxaad gaari doontaa oo salaysaa aljaa'izata abaalmarin hamsa in yastuq in yastuq itaajir in yastuq hadduu run sheego ataajiru qofka ganacsadaha ahi waxaa loodhanaya markaa xagga waxaa lagu buuxinayaa yarbax wuu faa'iidayaa oo uu run sheego badeecadda iyo wuxuu iibinaya dhaqankiisa iyo warkiisuba oo dadka aaminaya wax ka iibsanaya sita in taqra kaiira haddaad in badan wax aqrido buu halka dambe way bannaan tahay maxaa marka odhanaya tacrif waxbaad baranaysaa dee haddaad wax aqrido sabca in ta'kul ilfaakihata haddaad cunto khudradda alfijata qaydhin khudrad aan bislaan haddaad cunto tatcab waad rafaadaysaa dheefshiidkii baa kugu adkaanaya dabeedna waxaa kuu keeni kartaa dhibaatooyin xagga dheefshiidka tamaaniya in yadaka gacantaada bilmidaadi khadka saasaa kuu qoran walxaanaysaa in tuqarib haddaad u dhoweyso yadaka gacantaada tatalawah waxay ku sukoobaysaa bilmidaadi khadka saad gacanta yacnii la gasho tisca in tasmac haddii aad maqasho oo aada yeesho nasiixata waalidika aabbaha taladiisa saasaa ku qoran waxaan rabanayaa yarda canka raalli buu kaa noqonaya cashara in tusaafir haddii aada socotaysood meelaha u kacdood dhoofto oo amaad ganacsi u dhoofto ama wax la mid a ama waxbarasho waxyaabaha taqnam waad soo qani faa'idaad soo helaysaa yacni qofku hadduu ujeedo u dhoofo waxbarasho oo kale u tago jaamacad u tago ama meel shaqale shaqa u tago ama ganacsi u tago waxyaabahaas oo kale waxyaabaha laga faa'iday ka mid tahay haddii qofku hadaf qorshaysan uu leeyahay arbaca waa afraad ee isaguna ku jira baabkan waaxid iiti waxaad keentaa bikhamsi jumali shan jumlo keen oo fii kullin mid kasta oo minhaa shantaa ka mid ah. uu ku dhex jiro ficilun ficil mudaaricun mudaarica oo majzuumun lagu reebay waliba bilam lam lagu reebay itniin iiti waxaad keentaa bikhamsi jumali shan jumladood oo fii kullin mid kasta oo minhaa shantaa ka mid ah uu ku dhex jiro ficilun ficil mudaaricun mudaarica oo majzuumun lagu reebay bilaa annaahiya laa naahiya lagu reebay talaata iti waxaad keentaa bikhamsi jumla shan jumlo keen oo tabtadi ay ka bilaabmayso kullu waaxidatin mid kastaaba ay ka bilaabmayso eh, oo minhaa ka mida ah shanta biin bay ka bilaabmaysaa xarafkaasi ka bilaabmaysa khamsa tamriinka shanaad ee ku jira baabkan dac waxaad dhigtaa bedela kulli jumlatin jumlad kasta waxaad ku bedeshaa oo ka mida ah min aljumali alaatiyati jumlooyinka soo socda jumlatan jumlo ku bedel oo kale oo musaawiyatan la siman lahaa jumladan la siman fil macnaa xagga macnaha ay iskaga mid yihiin ku bedel mid walba jumlad kaloo la macnaa ku bedel jumlad waloo halkan ku qoran wa mustamilatan taasoo koobtay weliba calaa ficil mudaaricin ficil mudaaric waa inuu ku jiraa taa aad keenaysa adugu oo majzuumin la reebay waxaa ka mida markaa waaxid utruk waxaad ka tagtaa utruk ilmizaaxa iska daa kaftanka kaftanka iska daa markaa eeg mid la macnaa haddaad keenta waxay noqonaysaa laa tamzax ha kaftamin waa isku mid kuftiga iska da iyo ha kaftamin dabeedna ficilkan waxaanu ku reebnay laa naahiya ayaanu ku reebnay waxaa ka mida tan itniin maa saafara muxamadun muxamed muu safrin ayaa ka mid a moxamed socdaal umu bixin maxaan markaa ku bedelaynaa mid la macnaa oo laakiin haddana reeban waxaa loo naya markaa lam yusaafir muxamedun maxamed muu safrin oo maadi ayaa ficilka mudaarac isugu bedelaa marka lam lagu daro wuxuu isu bedelaa maadi buu isu bedelaa macnihiisu talaata ijtanib waxaad ka fogaataa muraafaqat alashraar inaad la saaxiibto dadka sharka badan la saaxiibi marka maxaa la odhanayaa markaa ficil la macnaa la soo qaaa laa turaafiq hala saaxiibin alashraara dadka xun hala saaxiibin ee sharka dhibaatada badan arbaca waxay noqonaysaa maa laciba alwaladu inankii muu ciyaarin marka waxa loo maa laciba alwaladu inankii ma ciyaarin mid waxa loo marka lam yalcab alwaladu inankii ma ciyaarin hamsa ibtacid waxaad ka fogaataa can tacdiib alxayawaan xayawaanka ha dhibin noolaha ah ha cadaabin ha ciqaabin waxaa lo odhanayaa laa tucadib alxayawaan xayawaanka ha cadaabin sita maa akala alqatu curiyu waxba muu cunin lam yaakul alqau baa la odhanayaa muu cunin curigu sabca imtanic waxaad iska ilaalisaa aada iska ilaalisaa ha la imanin maxay can ihmaali duruusika inaad casaradaa dayacdo dabeedna waxaa la odhanayaa laa tuhmil duruusaka casharada ha dayacin cashara maa xaraha alfallaaxu ardahu muu qodin ninkii beerwalaha dhulkiisii waxaa la odhanaya markaa lam yaxruf alfallaaxu ardahu dhulkiisii muu qudin ixdaa cashar imtanaca imtanac iska ilaali can shurbi ilmaa'i inaad cabto biyaha alkadiri dhooqada leh ee aan nadiifta ahayn ama aan maaragtay aan saafiga ahayn marka waxaa la odhanayaa laa tashrab ilmaa'a ha cabbin biyaha alkadira aan nadiifta ahayn itnaa cashar ahjuru waxaan iska daynayaa alkadiba beenta waan iska daynayaa ahjur waxaan ka tegayaa iska ilaalinaya alkadiba beenta maxaa markaa la odhanaya ficilka laa takdib been ha sheegin laa takdib been ha sheegin kaasay isku macno noqonayaan tamriin fi linshaa kana waxa weeye waa laylis lagu tababarayo ardayga inuu wax uriin iyo hal abuur la iman kara waaxid kawin samee khamsa jumalin shan jumlo samee tanfi fiiha oo shantaa jumlo aada diidayso suduura khamsati acmaalin inay kaa yimaadeen ama aada samaysay shan shaqo oo inay minka adiga kaa yimaadeen fi zaman ilmaadi waktigii hore shantaa jumlo waxaad ku diidaysaa shan arrimood oo aanad samayn waxaa onaysaa arrintaana ma samayn taana ma samayn taa ma samayn yacni been maan sheegin waxba maaragtay maan khiyaanayn waxyaabahaas oo kale shan arrimood oo aada diidaysa inaad samaysay kan waxaad samaysaa hamsa jumla shan jumlo tanfi aad diideyso fiiha jumlooyinka waxaad ku diideysaa suduura khamsati acmaalin shan shaqo inay kaa yimaadeen ama aad samaysay minka adiga fii zamani maadi waktigii hore ood leedahay taana maan samayn tanna maan samayn taana maan samayn itniin ka weyn waxaad samaysaa khamsa jumalin shan jumlo oo fi mawduuc cadfi ka hadlaya arinta mawduuc arinta naxariista alcadfi naxariista naxariisashada ay ka warramayaan loo naxariisto maxay cala alxayawaan waxyaabaha nool takuunu waxay ahaanayaan mabduu'atan bay noqonayaan jumladahaasi qaar lagu bilaabay shantaba biin xarafka in baa loogu horraysiinaya talaata kawin samee khamsa jumalin shan jumlo oo tanhaa aad diidaysa fiihaa shantaa jumlo waxaad u diideysaa khaadiman nin shaqaalo ah ama qof shaqaalo ah can alitisaafi inuu ku tilmaamnaado ama la yimaado bisifaatin tilmaama khamsin shan ah qof khaadima baad ku leedahay iska daa wahsiga iska daa ha habsaamin markaas waxaasoo dhan ba shan arrimood baad u diideysaa ood leeha iska ilaalin been ha sheegin waxyaabaas khiyaanaha samayn shan arrimood oo caynkaas adigu diyeyso sabca waa tamriinka toddobaad ee ku soo aroray baabkan tamriin waa tababar iyo maaragtay leyli lou siinaya ardayda fil craabi ee craabtaa lagu tababaraya alif namuudaj waa tusaale kolka hore waaxid lam yusaafir muxamadu lam yusaafir fariidu fariid nin kala muu safrin ma socdaalin lam xarfu nafyin waa xaraf diidma ah asalkiisu waxbuu diidaa wa jasmin ficilkana wuu reebaa wa qalbin ficilkana wuu rogaa wuu kala rogaa ficilka wuu kala rogaa maxaa looga jeedaa ficilkii mudaarica ahaa ayuu macnihiisa maadi ka dhigaa oo imika hadduu ahaan lahaa yusaafiru wuu safrayaa bay ahaan lahayd marka lam talagel waxu noqon lam yusaafir muu safrin bay noqonaysa horaa wax horoo dhacay ayuu ka warramayaa markaa markaa yusaafiru waa yusaafiru waa ficil mudaaric majzuumun bilam waa ficil mudaarico lamta lagu jasmiyey wa calaamatu jasmihi calaamadda reebniinkiisuna asukuunu daahiru waa sukuunka ka muuqda calaa akhirihi xaggiisa dambe fariidun faacilun marfuuc fariidna waa faacil la goday waa kii sameeyey socodka aan samaynin socodka aan samaynin samayn la-aantuna waa ficil yacni wuu iska daayey itniin in yasrac caliyun hadduu cali wax beero yaxsud wuu goosanayaa beertiisuu goosanaya marka in xarfu shardin waa xaraf wax isku xidha asalkiisu muxuu isku xidhayaa haddii beer wax la beero in wax la helayo midho soo baxayaan laakiin midhaha la heli maayo haddii aan beeridda la helin oo ka dambe wuxuu ku xidhan in ka hore la helo in midho la goosto waxa ku xidhanta in beer la beero horta marka labadaasuu isku xidhayaa in xarfu shardin waa xaraf isku xidho laba in beer iyo beeritaan iyo shaqo la helo wax la beero dabeedna midho la helo waxay doonaan ba ahaadaan jaazimun ficilkana wuu reebaa haddaba mudaarica ah waliba yejzimu ficlayn laba ficil buu reebaa mid qura ma reebo alawalka hore waxaa hahaa ficlu shardi ficilkii lagu xidhnaa ficilka lagu xidhan yahay weeye ee ka dambe ku xidhan yahay wathaani ka labaad waxa jawaabun kii lagaga jawaabay ka hore wajazaahu abaalmarintana ahaa dhinaca jawaabu ku yahayo markaa in yazrac hadduu beero caliyun cali jawaab baa lagaa sugayaa dhinaca waa ka jawaab dhinacna waa jazaa abaalmarin yani wuxuu ka faa'iideeyey weeyaan kolkaa oo midho helo ah oo ka faa'iidaysta tacabkiisi jawaabtii hadalkana weeyaan oo haddaad hadalka halkaa ku joojin lahayd jawaabtu way maqnaan lahayd oo in in yazrac caliyun hadduu beero hadalkaagaa jawaab baa laga sugayaa aada ku dhammaystirayso marka yasrac wuu goosanayaa midhihii ka soo baxay beertiisa marka waana jaza jaza waxaa looga jeeda abaalmarin yacni faa'iidadii weeyaan yasracna waa ficil mudaaricun ficil mudaaric majzuumun oo la reeb bi baa lagu reebay wa calaamatu assukuunu daahiru calaamadda reebniinkiisuna waa reebniinka ka muuqda calaa aakhirihi xaggiisa dambe wa huwa ficlu shardi waana ficilkii lagu xidhnaa ee ka dambe ku xidhan yahay caliyuna faacil marfuucun waa kii shaqada qabtay wax beerayey waxna goosanayey oo wuu godan yahay yaxsud waa ficil mudaaric majduumun waa ficil mudaaric oo lagu reebay biin baa lagu reebay maxaa loogu reebay inta calaa annahu inuu isagu yahay jawaabu shardi shardiga kii lagaga jawaabay weeye wa calaamatu jasmihi calaamadda reebliinkiisuna asukuun waa ka muuqda calaa akhirihi xaggiisa dambe ba oo qaybtii labaada taasi tusaalihii bay tanna waxa weeye tii laga doonaya ardayga acrib iljumal alaatiya jumlooyinkan soo socda aakhiri icraab icraab lam yubsir xasanun fiilan xasan ma arag maroodi laa tamzax ha kaftamin in yadrib الsaa'iqu hadduu garaaco qofka kaxaynayaa alxisaana faraska hadduu garaaco yotalam farasku wuu xanuunsanaya kuwa haddaba craab marka waxadasa lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin waاkhtisaasin bilmudaaric lam waa xaraf waxdiido horta midda labaadna waxna reebo ficilka mudaaric buu reebaa macnihiisana wuu rogaa maadi wax tegey buu ka dhigaa isla markaa اkhtisaasin bilmudaaric ficilka mudaaric unbuu galaa meel kale ma galo wuu gaari marka xasan yabsur yubsirna waxa wey yubsir waa ficil mudaaric majzuum bilam lam baa lagu reebay wa calaamatu jasmi calaamadda reebniinkiisuna assukuunu waa reebniinka adaahiru ka muuqda calaa akhirihi xarafka u dambeeya ra-da aka ka muuqda weeyaan xasanna waa faacilun kii shaqada qabtay shaqadu qabtay waa maxay waanu arag weeyaan arag la-aantaasaa faaciliye shaqa ah yacni muu arag baa laleeyahay xasanun waa faacilu marfuuc wa calaamatu rafci adamatu aldaahiratu calaa aakhirihi Eh, xasan waa faacilka shaqa qabtay waanu gudan yahay waxaana gudayo ficilkaa gudayo faacilka fiilan waa mafcuulu bihi waa kay shaqadu ku dhacday shaqada ku dhacda waa maxay lama arag weeyaan mafcuulu bihi weeye wa calaamatu nasbihi alfatxatu aldaahiratu calaa akhiri ficilkaana nasbinaya calaamaddii kordhagun way muuqataa laa tamzax ha kaftamin laa waxa wayaan xarfu nahyin wa jasmin waa xaraf wax diida oo isla markaa eh, waxna reeba ka hor waxaan waa xaraf diidmo kan waxaan waa xaraf diidmo ka hore waa lagaaga warray waa lagu leey waxaasi muu dhicin inaanu dhicin buu inuu dhacay buu diidaya ka hore kanna adigaa laguu diiya si toosa lagu leey waxaa iska daa nahy waa iska iska daa adug imika waa lagu leey laa tamsax ha kaftamin ka hore waa lam yubsir muu arag adiga kuguma socoto taa hore had iyo jeerka nahyigii cid buu toos ugu socdaa oo lala hadlay waa jooji laa tamsax ha kaftamin waxaa laa xarfu nahyi waa nahyi kani waa nahyi kaa horena waa nafyi kaa hore waa nafyu waa waxaasi ma jiro weeyaan laakiin kani waa nahyi qofka loo diidiyo inagu labadaa aada uma kala saarayno oo la leeya waxaan ka joog amarna maaha waa dalab baa laydhaa waxaa lagaa eh, lagu diidan yahay inaad la timaado kaftan laa xarfu nahyin wa jazmin mabni cala sukuun laa maxal lahu min alacraab laa waa xaraf diidma ah oo wax loogu diido cidda lagula hadlayo isla markaa waana mabni sukuunna wuu ku reeban yahay icraabtana meelu ka soo galaa ma jira mar maadaama uu xaraf yahay tamzax waa ficil mudaaricu majzuumu bilah annaahiya waxa weeye waa ficil mudaaricoo lagu reebay laada naahiyada ah wa calaamatu jasmihi asukuunu adaahiru calaa aakhirihi calaamadda reebniinkuna waa sukuunka ka muuqda وفاaعل فاaعلkiisuna ضميir waa مagaعoyaal مستtir ku qarsoon فيهi فicilku ku hoos jira وuجuبa in la qaryaana waa waajiبo lama muujin karo تqديru haddii la tilmaamo waa tilmaan waxa weeye anta oo kale adugu in yadrib haddii uu garaaco asaa'iqu ninka wada xagga dambe ka wada alxisaana faraska hadduu garaaco yata'alam faarku uu damqan doonaa uu xanuunsanaya in waxa la idin waxa weeyaan waa waa xarfu shardi wa jasmin waa xaraf isku xidho laba shay isla markaa ficilka mudaaricna reeba yajzimu ficlayn weliba laba ficilna wuu jasmiyaa mabniyu cala sukuun reebnin buu ku bilaysan yahay laa maxala lahu min acraab ciraabta meella kama soo galo yacni wax isbedela ma sameeyo weligii saas intaasun bay ahaanaysaa xarako kala qaadan maayo sukuunkaasun buu ku binaysan yahay yadribna waa ficil mudaaric majzuumun bin oo ficil mudaaraco in lagu reebay wa calaamatu jasmihi asukuunu adaahiru calaa aakhirihi reebniinkiisuna waa sukuunka xagga dambe ka muuqda asaa'iqu waa faacilun marfuucun bilficli waa kii garaaca sameeyey waxaana lagu godo ficilka ah yadribu wa calaamatu rafcihi addamatu aldaahiratu calaa aakhirihi calaamadda godaalkiisuna waa damada xagga dambe qaafka ka muuqata alxisaana waxa weya mafcuulu bihi mansuub waa kii shaqadu ku dulhacaysay garaacu waana la kordhabo mansuubun bilficli ficilkaa kordhabaya yadrib ayaa kordhabaysa wa calaamatu nasbihi alfatxatu aldaahiratu calaa aakhirihi yata'allam waa ficil mudaaric oo jawaabu shardi wa jazaauhu weeyaan jawaabbuu ka hore u yahay yacnii haddii garaacaasi dhaco waxa dhacaya inuu damqado ama xanuusto oo garaacu damqo yani faraska majzuum bin baa lagu reebay wa calaamad jasmihi asukuunu adaahiru calaa aakhirihi dee reeblinkuna waa sukuunka miimka ka muuqda wa faacilhu faacilkaa sameeyey damqashada samaynaya waxa weeye waa damiirun waa magacuyaal mustatirun qarsoon oo aan muuqan filficli ficilkuyuu ku qarsoon yahay jawaazan inuu qarsoonaada waa jaa'iz waa la muujin karaya ta'allam huwa xagga dambe waa la dhigi karaa haddii loo baahdo oo kani waa ku wala muujin karu ka yahay yacuudu calى اxsaan faraskuuu noqonayaa mabniyu cala korna buu ku binaysan yahay fii maxal rafcin hoos ahaanna wuu godan yahay laba faacileen alficlu mudaaricu ficilkii mudaaric jawaasimuhu waxyaabaha ficilka mudaaric reeba ayaynu halkan wax ka tilmaamaynaa maa yejzimu ficla waaxidan miduu ficil quruu reebaa waxbaynu ka sheegayna waxaa ka mid a ah lam baa ka mid a ah, laa annaahiya ayaa ka mid a ah, lammaa baa ka mid a laamulamri baa ka mid a maa yejzimu ficlayn waxa laba ficil reeba waxaa iyagana ka mid a in iyo idmaa labadaasaa ka mid a waana laba xaraf iyagu baa la wayse badan yihiin intaa way ka badan yihiin rafcu lficli mudaarici goditaanka ficilka mudaaric la godo alamhila tusaalayaashii waa marka ficilka mudaaric la godayo isagoo la reebay baynu soo isagoo la kordhabay baynu soo marnay isagoo la reebayna waynu soo marnay isagoo la godayo qaybtii saddexaadiina waa tan alamhila tusaalayaashii waaxid tatiiru alxamaamatu waxaa duulaysa xamaamadii baa duulaysa itniin yacuud wuu soo noqonayaa almusaafiru ninkii socotada ku maqnaa talaata tasiiru asuxubu daruuruhu way socdaan arbaca yanzilu madaru roobkuu da-ayaa khamsa yahuuru lqubaaru boorhkiibaa kacay oo kacaya dabaylihii ayaa iyo boorhkiibaa kacay arbaca yaxkumu lqaadi waxaa garsoor samaynaya kala saaraya go-aanna ku ridaya oo u gardhaqaya go-aaminayana wixii soo baxa garsooraha albaxdu faalayntii alafcaalu ficilada fi lamhilati ku jira tusaalayaasha almutaqadimati hore kulluhaa ficladaas oo dhami afcaalu waa ficlo mudaaricatun afcaal mudaarica weeyaan waidaa taamalnaa haddaynu u fiirsanna waakhiraha xaggeeda dambena wajadnaaha waxaynu ogaanaynaa afcaashaasi xaggooda dambe yacni waa awaakhirkii ah awaakhirtu wajadnaaha ay alawaakhir xagga dambe waxaynu ku ogaanaynaa marfuucatan in la goday famaa sababu rafci maxaa keenay godaalkan sababu waxaa keenay waxa weeye ee ugu wacani anna haadihi alafcaala ficladan lam yataqadamhaa kama horeeyo kama horo marin shay-un shay kama horo marin min aladawaati ka mida erayadii allatii erayadii tuujibu waajibinaysay nasbahaa in xagga dambe ee afcaashan la kordhabo ama afcaashan la kordhabo ow amase tuujibu waajib ka dhigaysay jasmahaa afcaashan aakhirkeeda in la reebo walidaalika sidaa daraaddeed markii labadaa laga waayay irtafacat way godnaatay markaa way godnaatay awaakhirtii ama afcaasha laftooda fakhuluwuhaa haddaba maqnaanshaha iyo madhnaanshaha ay ka maran tahay ficiladani min adawaati nasbi erayadii wax kordhabayay ee kala ahaa an iyo lan iyo key iyo idan iyo afartaasaynu soo marnay wa adawaat اljasmi adawaadkii ama erayadii reebniinka ay ka mid ahaayeen lam iyo lamaa ay ka mid ahaayeen iyo laa annaahiya iyo in iyo idmaa iyo huwa sababu rafci sababta loo goday baa taasa oo waa maxay tajarud baa la yidhaahdaayo wuxuu ficilku ka maran yahay min annaasibi waaljaazimi dabeedna wuu godnaanayaa tajarudkaasoo macnawiya caamilo ah ka madhnaanta uu ka maran yahay wax reeba iyo wax kordhaba labadaba alqaacida gundhigii iyo saldhigii weeye oo qaacidada toddobiyo tobnaad weeyaan yurfacu alficlu ficilka waa la godaa almudaaricu ee mudaarica ah idaa lam tasbiqhu haddaanay ka horraynin adaatun erey haddaanu ka horeyn oo mid adawaati nasbi ereyada wax kordhaba ah ee ficilka kordhaba mudaaric awlijasmi ama ereyada ficilka mudaaric reeba haddii aanu midina ka horrayn kolkaa waa la godayaa tamriinaat iminkana waa laylisiyo waaxid tamriinka koowaad ee baabkan ku yimid ficilka mudaarica godaalkiisa cayin waxaad caddaysaa oo aada magacowda alafcaala ficilada almudaaricata ee mudaarica almarfuucata ee la goday ee ku jira filjumali jumlooyinka alaatiyati soo socota wabayin waxaad caddaysaa sababa rafcihaa sababta loo godana caddee waaxid yowaddu wuxuu jecel yahay caliyun cali an yalcaba inuu ku ciyaaro bilkurati kubadda markaa yowuddu waa ficil mudaaric marfuucun litajarudihi min annaasibi waljaazimi baa la odhanaya waa ficil mudaaric oo la goday waxaa loo goday sababta loo goday waxa uu kama ka maran yahay oo aanu lahayn wax kor dhaba iyo wax reeba midna maleh waa calaamatu rafci adamatu adaahiratu calaa aakhirihi calaamadda godaalkiisuna waa damada xagga dambe ka muuqata caliyuna waa faacilkii itniin calayka waxaa adiga yani aada ku dadaashaa an tasmaca inaad dhegeysato annasiixata waanada inaad dhegeysato ku dadaal calayka an tasmaca annasiixata inaad dhegeysato halkan ficil yani kuma jiro yanihi muxuu ahaa marfuuc ah talaata yashuddu waxay jiidayaan aladfaalu caruurtu alxabla xadhiggay jiidayaan waa ku ciyaarayaan kan yashudu waa ficl mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasibi wa calaamatu rafci adamatu adaahiratu calaa aakhirihi oo kaasaa godan oo wax kor dhaba iyo wax reeba midna kuma jiro aladfaaluna waa faacilkii alxaluna waa mafcuulkii arbaca uxibu waxaan jecelahay alwalada inanka aladii inanka yaxrisu ku dadaala calaa nadaafati hiyaabi inuu maryihiisa nadiifiyo uxibu marka waa ficl mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasibi waljaazimi waa ficil mudaaricoo la reebay oo waxa loo reebayna waxa weeye waxaan ku jirin wax kor dhaba iyo wax reebo midna kuma jiro faacilkuna waa ana oo way qarsoon tahay uu qarsoon yahay faacilku sita alaklu alkahiiru cuntada faraha badan ee qofku cunaa yufsidu wuxuu xumeeyaa almacidata calooshuu xumeeyaa oo uu kharibaa marka yufsidu waa ficil mudaaric marfuucun litajarudihi min annaasi waljaazimi wa calaamatu rafciha addamatu aldaahiratu calaa markaa yufsidu ficilkaa mudaaric calaamatu rafci adamatu adaahirutu calaa akhirihim marka faacilkii waa huwa oo u noqonaya akliga badan tamaaniya tasqutu way soo daataan awraaqu اlashjaar caleemaha dhirtu fi khariifi xilliga dayrta ay daataan marka tasqutu ficil mudaaricun marfuucu litajarudi can warjaazimi waa ficil mudaaricoo waxaa loo goday waxa uu ka qaawan yahay ama ka maran yahay wax kor raba iyo wax reeba labadaba awraaqduna waa faacilkii cashara tisca alkalbu aygu yaxrusu wuxuu ilaaliyaa almanaasila guryaha iyo almasaariica beerahaba u ilaaliyaa ayga carbisan ee tababaran marka yaxrusu waa ficil mudaaric majzuumun cafwan ficil mudaaric marfuuc litajaradihi can inaasi waljaazimi waa ficil mudaaricoo la goday waxaa loo godin waxa weeye wuxuu ka qaawan yahay wax kor dhaba iyo wax reeba midna ma laha faacilkiisuna waa huwa oo ayga u noqonayo cashara yastafiidu linsaanu qofku wuxuu ka faa'idaystaa wax fadal badan min qira'ati اlkutubi hadduu kutubta akhriyo cilmi badan buu ka helaa yastafiidu marka waa ficil mudaaricun marfuucun litajarudihi cani naasi waljaazimi waa ficil mudaaracoo waa la goday waxaa loo godayaan wax weeye waxaanu lahayn wax kor dhaba iyo wax reeba midna ma laha alinsaanuna waa faacilkii atmim waxaad buuxisaa aljumala jumlooyinka alaatiyata soo socota adigu buuxi oo dhammaystir waxaad ku dhammaystiraysaa biwadci ficlin ficil inaad dhigto ood ku darto mudaaricin mudaarica oo marfuucin la goday fi meelaha alkhaaliyati bannaan ee madrhan ficil mudaarica ku buux waaxid waxaa qoran halkan alfallaaxu alqudna beerwaluhu dun duntii ama codbigii marka waxaa la odhanayaa alfallaaxu yejni wuxuu jarayaa oo goynayaa beerwaluhu alqudna codbigii buu jarayaa eh, itniin halkan waxaa qoran alqidu curigii alfa'rata jiirkii marka waxaa lagu buuxinayaa alqidu eh, curigu yuhaajim wuxuu weeraray oo uu ku booday alfa'rata jiirkii talaata alxallaaqu rayiisluhu ashacra timihii waxaa loodhanaya alxalaaqu ra-iisluhu yaqusu wuxuu gaabinayaa ashacra timihii buu gaabinaya arbaca ataajiru albunna ninka ganacsadaha bunka waxaa ataajiru yabiicu wuxuu iibinayaa albunna bunkii buu iibinaya yabiicu baa lagu buuxinaya hamsa almar'atu gabadhu aljarata jalxadii jalxadda biyaha lagu qaado marka waxaa almar'atu gabadhu taxmilu waxay sidaa ay xambaarsan tahay aljarata jalxadda sita aliwazu waa shimbirta la dhaa ceelo joogjoogta fi nahri webiga waxaa loo dhaa marka aliwazu yacuumu wuxuu ku dabaalanayaa maxay fi nahri webigu ku dabaalanaya sabca albustaaniyu ashajara ninka beerwalaha ahee bustaan ka shaqeeya ashajara dhirta baa layidhi waxaa loo dhaya albustaaniyu hadib wuxuu hagaajinayaa waa marka laamaha yacnii laga googoynaya qayb geedku hadduu maalan isku farabato iyo hadday qaar foorusdaan iyo la qusaynaya laamaha maqaska yaala tahdiib la dhahaa wuu yacni qusaynayaa si geedku uu hawo u helo oo maaragtay uu si fiican ugu baxo haddii laamo isku bataan xataa qaar uu ka jarayo tamaaniya alwaladu almisbaaxa inanku faynuuska ama laambadda alwaladu yudfiu wuxuu baktiinaya almisbaaxa laambadii tisca alkhaadimu almaa'ida xeedradii cuntada miiska cuntada tisca alkhaadimu almaa'ida miiskii cuntada iyo goobtii wax lagu cunayey wixii wa weelkii lagu cunayay waxaa loo alkhaadimu yuciddu wuxuu diyaarinayaa almaa'ida miiskii cuntaduu diyaarinaya cashara albintu alwardata albintu inantu taqdifu waxay sharaysaa alwardata ubaxibay soo goynaysaa talaata waa tamriinka saddexaad ee ku saabsan baabkan oo ah rafcu lficl mudaaric baabkiisa waaxid kawin waxaad samaysaa khamsa jumali shan jumlo oo adugu aada leedahay oo aan meella ka eegan oo tabtadi ay ka bilaabayso kullu waaxidatin jumlad kastoo minhaa ka mida shantaa bificlin bay ka bilaabaysaa mudaaric mudaarica marfuucun oo la goday itniin kanwiin waxaad samaysaa khamsa jumlin shan jumladood oo yatawasatu uu dhexda ugu jiro dhexda uu ku jiro kullan mid kasta oo minhaa ka mida shantaa jumlo ficlun ficil baa dhexda ku jira mudaaricun mudaarica oo marfuucun la goday arbaca layliska afraad ee baabkan ku saabsan cayin waxaad caddaysaa alafcaala ficilada almudaaricata ee mudaarica almarfuucata ee la guday iyo walmansuubata tala kor dhabayba iyo walmajzuumata tala reebayba fi oo ku jira hadalka alaatiyati soo socota cibaaradu waxa weeye hadalkaa saddexda sanad an yar ka dhiman tahay isku wada xidhan yaxrusu wuxuu beerayaa alfallaaxu qofkan ninka beeruqlaha ahi ardahu dhulkiisii ayuu qoday yaxrusu wuu qodayaa waa cararog waxaan la yidhaahdo yaxruhu wuu qodayaa uu cararogayaa alfallaaxu beerwaluhu ardahu dhulkiisa qabla zarcihaa intaanu midhaha ku birin ee aanu shinniin marka hore ayuu cararogayaa oo intuu cagafta geliyuu jilcinayaa dhulka markaa yaxruhu waa ficil mudaaric oo marfuuca kay laa tatashaqaqa si aanay dhulka u dildilaacin oo maaragtay dhulku inaanu dildilaaca samayn ha dhow oo maaragtay aanay markaa biyihii wixii aanay ka bixin marka kay laa tatashaqaqa tatashaqaqa waa ficil mudaaraco ah, waa mansuub waxaa lagu nasbiyey kayda welikay yadkhula si uu galo almaa-u biyihayo walhawaau hawadaba iyo hawadu inay labaduba galaan fii baadinihaa labadu waxay ka qayb qaataan hawada iyo biyuhu waxay ka qayb qaataan yacni bixitaanka zaraca iyo dalaga iyo dhirtu ay baxayso marka inay marka la qodo ee la jilciyo dhulka hawadiiyo biyuhuba si fiican bay u gelayaan dildilaac iyo qaraxna hadhow ma samaynayaan markaa weli kay yadkhula yadkhula waa ficil mudaaric oo waxaa lagu kor dhabay kayda waidaa lam yafcal haddaanu sidaa daalika haddaanu saa oo marka hore beeru aanu jilcinin oo aanu cari rogin inta aanu eh, shinnida ku shubin marka lam yafcal waa ficil mudaarico majzuum bilan baa lagu jasmiyey fa ina almaa yaqifu waxay istaagayaan kolkaa calaa sadxihaa dhulka dushiisa unbay taagna ila dhulkii adkaaday biyuu hoos ma gelayaan haddaan kolka hore cagafta loogu sharcinin waa aan dhulka maaratay laga carrogin oo la jarcinin marka yaqifu waa ficil mudaaracoo marfuuc weeyaan wayamuru waxay marayaan alhawaau hawaduna min gayri an yanfuda hawadiina way dul maraysaa dhulka adag isagoon u dhaadhicin ilaa camaaqihaa guntii baan u dhaadhicin biyihii ilaan ma hawadu dhulkan xehan way dul maraysaa un ee adkaaday haddaan inta cagafta la geliyo la jilcinin kolka hore marka waxaynu uga jeednaa wayamuru waa ficil mudaaracoo wuu godan yahay yanfudana waa ficil mudaarac mansuum ban an baa lagu nasbiyo wabidaalika saa daraaddeed markay saasi dhacdo taqil waxaa yaraanaysaa kallatuhaa faa'iidadii ka soo baxaysee midhihii baa markaa yaraanaya oo haddii saa lagu beero iyadoon kolka hore lasii carrogin wax yar baa ka soo bixi doona sanadkaa wayadhabu waxa uu tegi ku tegi doonaa ku baxi doonaa tacabulcaamiliin hawshii rafaadkii ka dhacay kuwii ka shaqeeyeyna minha fiihaa dhulka ka shaqeeyey sudan khasaaru noqonaya oo tacabkii faa'idiisii la heli maayo haddaan kolka hore si fiican looga shaqeeyn markaa taqilu waa ficil mudaarac oo marfuuc ah wax godaya wax reebay wax kordhoo midna kuma jiro wayadhabu baa la yidhi isaguna waa ficil mudaaraco marfuuca ah wax kor wax reebo midino kuma jiro tabriin fil inshaa iminkana waxa weeye waa tababar lagu tababaray ardayda inshaa hal abuur iyo curis iyagu ay leeyihiin saanaanay ku samayn karayaan marka raacaan waaxid ka weyn waxaad samaysaa khamsa jumla shan jumlo adugu samey adugu aad leedahay oo mawduucaha waxa ay ku saabsan tahayna uu yahay ashamsu cadceedda ka warramaya shan jumlo cadceedda ka warramaya kuleylkeeda iyo iftiinkeeda iyo waxaa doontaba adu ka sheekee faa'iidadu kale leedahay iyo fii kulli waaxidatin mid kasta waxaa ku jira oo minhaa ka mida ah shantaa jumlaad samaynayso mudaaricun ficil mudaaric baad ku daraysaa marfuucun la goday itniin kawin khamsa jumalin shan jumlo samee oo mawduucaha waxay ka warramaysaa uu yahay ashaaricu waddada iyo faa'iidadeeda iyo nadaafadeeda iyo cidhiidh inay tahay iyo inay ballaarhan tahay iyo waxa gaadiid maraya iyo waxa doonto adu ka samee fii kulli waaxidatin mid kasta oo minhaa ka mida shantaa jumleed samaysa waddada ka warramaya waxaa ku jiraya mudaaricun mudaaric marfuucun la goday talaata kowin khamsa jumalin shan jumlo samee oo mawduucaha waxay ka warramaysaa uu yahay almadaru roobka xilliga uu daayayo faa'iidada uu leeyahy waxtarka iyo waxaase aad kaga warramayso iyo wax lamid ah, wixi aad doonayso uun fii kulli waaxidatin mid kasta oo minhaa ka mida jumlooyinkaa shanta ah waxaa ku dhex jira mudaaricun marfuucun mudaaric la goday baa laakiin mid walba ku jira tamriin fi lciraab kana waa leegays lagu tababarayo qofka xagga icraabta alif oo qaybta koobaada ah, namuudaj tusaala horeynaya la icraabayo ood ka tusaale qaadanayso yaakulu thaclabu wuxuu cunayaa dacawgii addajaaja digaag digaag markaa yaakulu waaguu shara wuxuu ku yaakulu ficil mudaaric marfuuc waa ficil mudaaric oo la goday mudaaric waa wax socda ama wax iman doona waanu godan yahay waayo wax kor raba iyo wax raba midna kuma jiro afaclabu waa faacil marfuuc waa faacilkii cuntada sameeyey waana la godaa isaga uu godan yahay adajaaja waa mafcuulkii shaqada ku dhac ka la cunayo weeyaan mafcuulun bihi waa kii shaqada ku dhacday la cunayey masuumunisna waa la kor dhabay haddaba ba acrib haddaba aduu ciraab aljumal alaatiya jumlooyinka soo socda aduu ciraab yanaamu iflu inankii yaraa wuu hurdaa yaxrusu lkhafiiru waash maanka wuxuu ilaalinayaa almanaazila guryaha yuxibu alwaladu wuxuu jecel yahay waladku waa inanka yari an yarcaaba inuu ciyaaruu jecel yahay waxaad ohanaysaa markaa yanaamu waa ficil mudaaricu marfuucun litajarudi can innaasi waljaazimi waa ficil mudaaric oo la goday waxa loo goday wax reeba iyo wax kor oo midna ma jiraan wa calaamatu rafci adamatu adaahiratu calaa akhirihi calaamadda godaalkiisuna waa miimkaa damada ka muuqata ad arkayso adifluna waa faacil waa kii hurdada sameeyey shaqada qabtay الطفل فاacل مرفوuع waa kii شhaqada qabtay oo waa la guday بالفعل فicilka laftiisaa gudaya وcalaamaة رفc الdmة الظاahiرaة عalى akhirihi calaamada godaalkiisuna waa damada ka muuqata laamka yaxrusu waa ficil mudaaric isaguna waa ficil waa shaqo socota marka ah ama iman doonta oo ilaalin ah yaxrusu waa ficil mudaaricun marfuucun waa la goday litajarudihi can inaasi waljaazimi ma laha wax ku rabiyo reeba midina kuma jiro markaa godaal bay noqonaysaa khasab wacalaamatu rafci adamatu aldaahiratu calaa akhiriha calaamadda godaalkiisuna waa damada ka muuqata halka u dambaysa siinka ah alkhafiiru waa faacilu marfuuc waa kii ilaalinta samaynayey waa la godo ficilkaa godaya wacalaamatu rafci adamatu aldaahiratu calaa akhirihi waa damada xagga dambe kaga jirta calaamaddii godaalka weeyaan almanaazila waa mafcuulkii waa kii la ilaalinayay ee ilaalinta ku dhacaysa almanaazila waa mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nasbi bihi alfatxatu aldaahiratu calaa akhirihi calaamadda kordhowgiisuna waa fadxada muuqata yuxibu اlwaladu an yalcaba wuxuu jecel yahay weladku inuu iska ciyaaro yuxibu waa ficil mudaaric marfuucun litajarudi can naasi waljaazimi waa ficil mudaaricoo la goday wax kor dhaba iyo wax reeba maydina kuma jira marka waa la godaya calaamatu rafci adamatu waa daahiratu calaamadda rafcadiisuna ama godaalkiisuna waa damada muuqata alwaladuna waa faacilki jeclaa inuu ciyaaro iska ciyaaro marfuucun wa calaamatu rafci adamatu waa daahiratu calaa akhirih isaguna waa ka walaha alloo misawaa wabilahi towfiiq